ku magacaabay laamu keey qismiga saddexaad waa qismi ficilka mudaaric ku nasbinaya an mudmaraaho waajib u asturan qismigaas lixdiiba wuu sheegay keyda jaarada ah ayaa ugu horayda iyo shanta xaraf oo kaluu isdaba laam اljuxuud xataa iyo aljawaabu bilfaa-i wa waawi lmaciya faa sababiya iyo waaw maciya iyo ow waxaan ku dhex jirnay markaa faau sababiya iyo waaw lmaciya haddii ay ka hormaraan nafyi ama dalab ficilka mudaarice ka dambeeya an mudmaraa aa lagu nasbiyo waajib u astuuran nafyigii waa la soo miisaaliyey nafyigii waa la soo miaaliyey dalabkuna sideed shay ayuu ahaa amar duco nahyi istifhaam cardi taxdiid iyo tamani iyo rajaa waxaan soo qaadanay sideeddii dalabka aheed saddex ka mid ah almru wاducaau wالnahyu saddexdaasaan soo qaadanay ku nooga bilaabanaa ayadoo istifhaam ay ka hormartay ficilkii mudaaric oo markaas sawsawiya gashay ama waawlmaciya oo lagu nasbinayo an mudmara istifhaamaa hormartay istifhaam ayaa hormartay istifhaamta luqa ahaan waa muطlaqu dalab istilaax ahaanna waxaa la idhahdaa dalab اlfahmi istifhaam xagga luqa ahaan waa muطlaqu dalab dalab un wey fahamsiin dalbid wey istifhaam fahamsiin dalbid istilaaxa laakiin istifhaam waxaa la yidhaahdaa dalabulfahmi fahm in la dalbo oo tiraa shaygaas ifhamsii dalabulfahmi fahm in la dalbo aa la yidhaha istifhaam wa ama alistifhaamu istifhaam fa naxwu hal xafidta ma xifdiday duruusaka duruustaadii oo fa usamicahaa laka aan ku maqashiyo oo wa usamicahaa laka aan ku maqashiyo masaaxifkida duruustaagdii aan mid kale ku maqashiiye ama si aan kaa dhegayste istifhaama hormartay waa hal hal xafidta ma soo xifdiday duruusaka duruustaadii ficil mubaaraca fawsabiya ku jirtaa ka daba maray fa usamicahaa waa la nasbiye samica usamica waa la nasbiye waaumaciyadiina waa la mid wa usamica ha waa la marka waa la hal xafidta hal xarfu istifhaamin mabniyin calaa sukuuni laam maxan lah min alcraab xafidta ficlu wa faacilu duruusa mafcuulu bihi mansuubu calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi akhiri wاlkaaf duruusa mudaaf wاlkaafu damiiru mutasilu mabniyin cala alfatxi fi maxali jani mudaaf ilayh fausamica maxlushaydku halkaas alfaau faau sababiyati usamica ficlu mudaaric mansuubu ban mdmaratan وuجوبا baعda فاء السببية الواaقعaة baعd الاsتفهاaم وعلاaمة نصب فرحة ظاaهرة في akhر وفاaعل ضمير مستطر وuجوبا تقديره أنا hا ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به لك اللام حرف جر والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر الجار والمجرور متعلقان بأصمع محل شاهدku waa usamicadaas ficil mudaaric u ahaa faa-u sababiyaa ka gashay waxaana ka hormaray istifhaam waa la nasbiyey an mudmara oo waajib u asturana ah lagu nasbiyey ma ahan halkan miaale meel alle meeshaad ku aragto oo istifhaam ay hormarto ficilka mudaaric ka dambeeya faa-u sababiya ay gasho an mudmaraad ku nasbinay oo wa usamicaha laka waa la mid wa usamica alwaaw waaw lmaciya usamica ficil mudaaric mansuub ban mudmaratan wujuba baعda waawi اlmaciyati alwaaqicati baعda اstifhaami وcalaamaةu naصbi فadxaة ظaahiraة في akir وfaacilhu damiir mstatir wujuba taqdiiruhu ana haa damiir mتصil mabniin calى sukuni fi maxali naصbi mafcuul bihi laka allamu xarfu jarin mabniin calى fathi la maxal lah min اlإcraab wاlkaafu damiir mتصil mabniin calى fathi fi maxali jarin aljaar wاlmajruur mutacaliqaani biusamica maxal shaahidku usamica ficilkaas mudaaric wey ficilkaas mudaaric waxaa ka hormaray istifhaam oo ah hal xafidta waawlmaciyaa gashay waa la nasbiyey an mudmara oo waajib u asturan aa lagu nasbiyey wa ama alcardu bandhigii maxaa la ydhaha horta cardi fa huwa cardigu adalabu waa dalab birifqin dhimrin lagu dalbo qofka aba u dhimrinayo inaad wax ka dalbato si dhimrin ah oo turiino ah oo jilicsan inaad qofka wax uga dalbato aa la ydhahdaa cardi maxaa la ydhahdaa cardi fa huwa dalabu birifq waa in wax laga dalbado qofka si dhimrin ah looga dalbado saasaa la yidhaha dalab hadduu hormaro oo ah rifqi ah waxaa la ydhaha cardi marka cardi hadduu hormaro ficil mudaaric ka dabamaro ficilkaas fawsabiye gasho ama waawulmaciya waa la nasbiyaa an mudmaraha lagu nasbiyaa waajibayna u idmaaran tahay miaal iyo tusaale alaa tazuurunaa maadna soo siyaaratid maadna soo booqatid fa nukrimaka fa bisababi an nukrimaka inaan ku karaamayno sabab afteed aw wa nukrimaka wa maca an nukrimaka ayadooy la jirto inaan ku karaamaynayno alaa tansuruna maana soo booqata ah, maana soo booqata maana soo siyaaratid mar noo timaadi waa ku karaamay lahayne alaa waxaa tidha adaatu cardin ama xarfu cardin isku mid alaa adaatu cardin waa aaladda faa'iideyda cardiga calaadaasaa ka mid a alaa adaatu cardin mabniyun calaa sukuuni laa maxala lahu min alcraab alaa tazurunaa dhe tazuuru a soo hartay tazuuru waa ficl mudaaric tazuuru ficlu mudaaric marfuucu litajarubihi min annaasibi wاljaazimi wa calaamatu rafcihi damatu daahiratu fii aakhirihi wa faaciluhu damiiru mustatiru wujuuba taqdiiruhu anta naa damiiru mutasir mabniyn calaa sukuuni fii maxali nasbin mafcuulu bihi alaa tazuuruna cardigii waa kaas ficil mudaarica ka damarayoo nukrima ah faaw sababiyaa gashay an mudmaraha lagu nasbina fanukrima alfaaw faaw sababiyati نqrma فعل مضاaرع منصوب بأn مضمرة وجوبا بعد فاء سببية الواaقعة بعد الcرض وعلاaمة نصبه فضحة ظاaهرة في آkره فعل مضاaرع nuun lagu bilowday وفاaعله ضمير مستطر وجوبا تقديره نحن نkrma kaaftaas والكاaف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به waa مفعول bهgi ee waa ضمير نkrimka o xرفcad waa نkrima alwaaw maciya نkrima فicل مضاaرع منصوب بأn مضمرة وuجوبا baعda waaw الmaعyةi الواaقعaةi baعda الcرض وعaلاaمaة نصبه فaتحة ظاahiرة في آkرihi وفاaعلهu ضمير مستطر وuجوبا تقديره نحن والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به cرضina waa ka gudubnay تxضيض maxaa la hah تxضيض isagaa kuu sheege wa ama taxdiidu boorinta fa huwa taxdiidku adalabu waa in qofka wax laga dalbo maca xafin boorin ayadoo la jirto wa iscaajin iyo argagixin waa la argagixina si adag a wax looga dalbana maca xafin boorin ayadoo la jirto wa waiscaajin iyo argagixin si adag oo shiddo ah wax looga dalbaa qofka taxdiid wey taxdiidku waa dalab qofaad wax ka dalbeen adoo aad ugu boorinayo ku argagixinayo wa ama taxdiidu taxdiidka fa huwa dalabu waa dalab maca xafin boorin iyadoo la jirto wa waiscaajin iyo argagixin naxwu hal laa adayta maxaad u guda weyday waajibaka waajibkaaga had guda wey macnaha guda wey waajib ah, waa ku adkayne xad la gudalaada waajibkaaga xag kaa hortaag inaad waajibkaa gudo ah, sidaa ku jirta sooma jeedi habadkaynaa ku jirta ah, saabta waajibkaaga la gudalaada maxay sidaa ku jirta iyo adkayn si adagaad uga dalbana waajibka gudo oo canaanu la socoto wey sooma jeedi hallaa adayta maxaad u gudo weyda waajibaka waajibkaaga fayashkuraka fa bisababi an yashkuraka inuu ku shukriyo sababteed abuuka aabbaha oo wayashkuraka wamaca an yashkura ayadoo la jirta inuu ku shukrina abuuka hallaa adaatu taxdiid adaatu taxdiid amase xarfu taxdiid mabniin calaa sukun lah maxalla min acraab adayta ficlu wa faacilun waajiba mafcuul bihi mansuub wa calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi akiri waajiba mudaaf alkaafu damiiru muttasil mabniyu cala alfatxi fii maxali jari mudaaf ilayh fayashkura alfaw faw sabiya yashkura ficlu mudaaric mansuub ban mطmaratan wujuba bacda faa sababiyati alwaaqicati bacda taxdiid wacalaamatu naصbi fatxatu daahiraة fi akirihi wlkaafu aacil soo qadarin faacilkii waa lagu dhawaaqay waa ism daahirhe waa soo socda faacilkii wlkaafu damiiru mutasilu mabniyu cala fatxi fi maxali naصbin mafcuul bihi muqadam waa mafcuulkii oo faacilkii ka soo hormaray kaaftu abuuka waa faacilkii abuu faacil yashkuru marfuuc wa calaamatu rafci alwaaw niyaabatan can اdama liannahu min alasmaaء اhamsa ma naba fi xarfi min xaraka abu mudaaf wlkaafu damiir mutaصil mabniy cala fatxi fi maxali jariir mudaaf iley o wayashkuru alwaaw xarfu waxaa tiraa wayashkuru aw xarfu cadfin wayashkuru alwaaw waaw lmaxiya yashkura ficl mudaaric mansuub ban mudmaratan wujuban bada waawi bacda waawi lmaxiyati alwaaqicati bacda taxdiid wacalaamatu naصbi fatxatu daahiraة fi akhirihi wlkaafu damiir mutaصil mabniy calى fatxi في محل نصب مفعول به مqdم waa مفعuل فاacilkii ka soo hormaray فاacilkiia ka dambeeya أbو فاaciل يشhكر مرفوع وعلاaمة رفع الواaو نياaبة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة ما نب في حرف من حركة أbو مضاaف والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل jر مضاaف إليه معلشhaهدku waa halke waa iyadoo أdاaة تحضيد u hormaray تحضيد a hormaray hل adayta maxaad u guda wada waaجiبka ficil mudaarica ka damaray fawsabiya gashay fayashkura waa lagu nasbiyey an mudmana waa maxaya gashay ficilka ka dambeeyey wayashkura an mudmanaha lagu nasbiye maasheedku wayashkuradaas iyo fayashkura waa ama tamani tamani maxaa la yidhaha isagaa kuu sheegay fahuwa tamanigu jeclaysi wey waama tamani jeclaysiga fahuwa tamanigu dalabu mustaxiili wax mustaxiila in la dalbo wey mustaxiil waxa la hah waxaan dhici karin ma dhici kartaa ma dhici kartaa awowgaa dhintay hadda inta soo baxo boorka iska jafo oo iska arooso inuu ilma dib u dhalo ma dhici karta mustaxiil waa kaas mustaxiil waa kaas mustaxiil waxaa la waa waxaan sinaba ku dhici karin sinabaan ku dhici karin sinaba ku dhici karin al sinaba saasaa laha laakiin dadku haddii sidrada laga bedelo mustaxiil waa iska ogoli mida buu ku qoray weli allaan ahay soo daahiray waxaaba daliil u ah hooyaday iyo aabbahay markay rabe inay isguursadaan gembarka anaa u dhigay ay ku sheekaysaay ma saxa sax ma noqon dadaan laga dhaadhici karin sax ma awliyada baabkeeda isku geli kule hooyo aabbaana gambarada udhigay hooyo aaba isguursada aaba dhashaan inta iswarsataan oo heshiidaan oo ilma dhashaan anigu markaas inaa dhashaan rabo isagii hadda talina in la dhalana wuu rabo tala saxa maaha isle taas marka waa mustaxiil wey mustaxiil waxa la waxaan dhici karin waxaan dhici karin la mustaxiil marka tamaniga sida badan waa waxaan dhici karin in la dalbado ama wax dhici kara laakiin culays ku jiro waa labadaas ama tamani tamani fa huwa tamanigu dalabulmustaxiil waxaan dhici karin in la dalbado weeye ow maa shay in la dalbado way fiihi xusrun culays ku jiro waxaan dhici karin in la dalbado ama la dalbado wax dhici kara laakiin culays ku jiro culays ku jiro wadaalika misaalkii naxwu qowli shaaciri waa shaacirka qowlkiisii oo kaleeto oo wuxuu yidhi layta اkawaakiba tdnu lii faandimahaa cuquuda madxin famaa ardaa lakum kelimi layta shanlayte alkawaakiba xidigihii tadnu lii hadday ii soo dhowaa laheed oo faandimahaa fabisababi an andimahaa inaan ku tixo sababteed cuquuda madxin ammaanta guntaheeda famaa ardaa lakum idinka raalli idinkagama ihi kelimi hadalkeed aw idinka hadalkayga idima quuree alla xidigu hadday ii soo dhowaanayan markaan soo aan balgabay ku tixi xoogaa tix amaana ah, xidig markama imaanaya ah, wax mustaxiil waxaan dhacayn ah, waxaan dhacayn rabaa ule waxaan rabi lahaa oon dalbalaa xidiguhu inay meeshaa soo istaagaan aan xoogaa tix gabayo kusii daayo ammaane waa waxaan dhici karin layta alkawaakiba layta shallayte alkawaakiba xidigaha tadnu lii hadday ii soo dhawaalehe fa andimahaa fa bisababi an andimahaa inaan ku tixa sababteed cuquuda madxin ammaanta guntaheeda famaa ardaa lakum idinka raal idinkagama ihi kelimi hadalka an hadalkayga inima quura idinka inaan ku gabyee alla xidigahyaa soo dhoweeye antix ku tiriye macalushaahidku waxay tahay leytadaasaa tamani hormartay ficil mudaarica ka daba maray oo ah anima fa aana fawsabiyaha gashay waa la nasbiyey anmud manaha lagu nasbiye layta xarfu tamanin wa nasbin tansibu ism wa tarfacu lkhabara mabniyun cala alfatxi laa maxal lahu min alicraab alkawaakiba ismu layta mansuub wa calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi akhiri ina iyo kawaadeedii kamidta layt isimkana waa nasbidaa khabarkana waa rafcidaa layta so macnaan baran ina iyo akhawaadeedii kamid tahay isimkii waa nasbido alkawaakiba wey khabar ay rafciday rabtaa تdنو فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناaصب والجازم وعلاaمة رفعه ضمة مقدرة على الواaو منع من ظهور الثقل وفاaعله ضمير مستطر جواaزا تقدر هي تعud على الكواكب هي وفاaعله ضمير مستطر جواaزا تقدره هي تعud على الكواكب markaasaad leedahay wاljumlaةu min alficli oo tadnu ah iyo wlfaacili oo hiyada ah fii maxali rafcin kabaru leyt kabarkii waa kaasa jumlo kabar dhacday leyte kabarkeedii jumlay noqon ficilkaas iyo faacilkiisa jumladaasaa kabarkii leyta kabarka leytana waa rafcisan marka jumlada maxalka ka rafci wاljumlaةu min alficli wاlfaacili fii maxali rafcin kabaru leyta lii allamu xarfu jarin والyاء ضمير متصل مبني على سكون في محل جر الجار والمجرور متعلقان بتدنو فأنظم الفاء فاء سببية أنظم فعل مضارع منصوب بأن مطمرة وجوبا بعد فاء السببية الواقعة بعد التمني وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره وفاعله فعل مضارع همسله باللوضع وفاعله ضمير مستطر وجوبا تقديره أنا واية haa damiir mتصل mbni calى sukuni في maxali naصbi mafcuul bihi wal de haadaas mafcuul bihi awal de laba mafcuul qaadana cuquuda mafcuul bihi ثaani manصuub وcalaamaةu naصbi fatxaة ظaahiraة في akhiri cuquuda mdaaf madxi mdaaf ilay majruur وcalaamaةu jari kasraة ظaahiraة في akhiri famaa arضىa alfaa tacliiliyaة iska dhe alfaa tacliiliyaة mabniy calى الfaتح la maxal min اإعraab ma naafiyaة dhe ma naafiyaة mabniy calى sukuni laa maxal lah min اأعraab labiyo tobanka ma mid kamida wey naafiyadan ma waa labiyo toban marka mid kamida ha la haha naafiya mabniy calى sukun la maxal lah min اأعraab arضى ficl mdaarc marfuucu litajarudihi min الnaasibi wاljaazimi وcalaamaةu rafcihi damt mqadaraة calى اlأlifi manaca min ظuhuuriha atacadu ficil mudaarc xamse lagu bilowday wafaaciluhu damiiru mustatiru wujuuban taqdiiruhu ana لكم اللام حرف جر والكاف ضمير متصل مبني على ضمير في محل جر الجار والمجرور متعلقان بأرضى والميم علامة جمع ذكور كلمة مفعول به أرضى أرضى فعل مضارع فاعل كده واشر مفعول كي وي كلمة كلمة مفعول به أو متكلم ولا إضافي آه مفعول به ولا نصفية سماها لكن نصبدي waa lagu qadara calى ma qabla iyo mutkalima loo idaafeeyey kelimi mafcuul bihi manصuub wa calaamaةu naصbihi fatxaة mqadaraة calى ma qabla yaa mutakalimi manaca min ظuhuurihaa ishtiqaal maxali bxarakaةi اmunaasaba kelimi mudaaf wa yaa mutakalim mudaaf il mabniin calى sukuni fi maxali jar maxalushaahidku waa halkee faandima wey andima ficilkaas mudaaric wey andima waa ficil mudaaric maxaa ka hor maray waxaa ka maray tmani aa ka hormaray laytadaas wey fawsabiyaa gashay waa la nasbiyey wa milu waxaa la mida qowl aakhari shaacir kale qowlkiisa oo yidhi alaa baraaruga layta shabaaba alla dhallinyaranimo yacuudu hadduu soo laaban lahaa yowman maalin faukbirahu fabisababi an ukbirahu inaan u sheegay sababteed bimaa facala almashiibu bificli mashiibi duqnimo waxay samayday duqnima dhibka ii geysatay aan uga warrame dhallinyaronimad hadday mar igu soo laabto maanta dhallinyaro noqdo ma la noqona dhalinyaro markaa duqoodo kadib may wuxuu le hal maal aan warbixisiiya hadday ii imaale oon anoo aan arki lahaa shan iyo toban jire sagaashan jira iyo shan markaas wuxuu rabaa shan iyo toban intay jiro inuu u warramo dhallinyaronimo walla waxay ugu dhigta de waxaa kaa dambeeyey duqnimo geed layidhaha tay ugu dhigtaya inuu yidhahduu rabaa waa waxaan dhacin waa wax mustaxiil mustaxiila la yidhaha kaasoo kale calaa baraaruga layta shabaaba dhallinyaranimo yacuudu yowman maalin hadduu soo laaba lahaa faubira fabisababi an ubira inaan u sheegay sababteed bimaa facala almashiibu maadan masderiyaa la yidhaah shanta xaraf oo masderka ahay ka mid tahay maadan masderiyaa la yidhaah waxaa leedahay bimaa facala almashiibu bificli اlmashiibi duuqnimo ficilkeed aan uga warrame duuqnimo waxay samayda aan uga warrame bay amase alaa adaatu tanbiihna waa la dhihi karaa mabniyu calى sukun lah maxal lah min اraab alaa adaatu istiftaax mabniyu calى sukun lah maxal lah min اlraab layta waa taqaanaa ina iyo khawaadeedii ka mid aheed isimna waa nasbidaa khabarna waa rafcidaa isimkeedi waa ashabaaba khabarkeedina waa jumlada yacuudu ficilkaas mudaarici faacilkiisa waa layta xarfu tamanin wa naصbin mabniyu calى اfatxi laa maxal lahu min اlcraab ashabaaba ismu layta mansuub وcalaamaةu naصbi fatxaة ظaahiraة fi akhirihi yacuudu ficl mudaaric marfuucu litajarudihi min الnaasibi wاljaazimi وcalaamaةu rafcihi damaةu ظaahiraة fi akhirihi wafaacilu damiiru mustatirun jawaazan taqdiru huwa yacuudu calى shabaab damiir haa'iba ka dhig huwa yacuudu calى shabaab shabaabka u celi yowman darfu zamanin mansuubun calaa darfiyati zamaniya zamanimaa lagu nasbiyey mansuubun calaa darfiyati zamaniya wa calaamatu nasbihi fatxatun daahiratun fii aakhiri tacaluji darf waa la tacalujiya sida jaan majhuulkii wa darfun mutacaliqun biyacuudu dhe markaasa waxaa laga rabaa khabarkii lita inaad sheegto khabarku waa jumlada yacuudu iyo faacilkeeda waljumlatu min alficli wاlfaacili fii maxali rafcin khabaru layta dhe maxalushahidka waa kanaa faukbira ukbira oo ficil baarica ka dabamartay fawsawiya gashay waxaana ka horeeya tamani waxaa tidhaha faukbira alfaw fawsawiya ukbira ficlu mudaaric mansuubu bian mudmaratan wujuuban bacda fai sababiyati alwaaqicati bacda tamani wa calaamatu naصbihi fatxatun ظaahiratun fii aakhirihi wa faaciluhu ficl mudaaric mise lagu bilowday wa faaciluhu damiirun مستطر وuجوبا تقديرهu أنا أkبira hdaas وlhaa ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب بما فعل الباء حرف جر ما مsdرية مبني على سكون لا محل من الإعراب waa موصuلkii xرفigaha waa شaنtii xرف oo meeشhay galaan msd laga dhalaali jiray فعل فعل ماaض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب المشيب فاaعل فعل waa faclo faacilkeedii marfuuc wa calaamatu rafci damatu daahiratu fi akhirihi hadda xarfu masderaa galay marka masder ka soo dhalaali waljumlatu min alficli wاlfaacili fii ta'wiili masderin majruur bilbaaci bima sow bada ba kuma jirto ba'daas isimkay jeri laheed aad keeni ba'du waa xaraf jeer isimkii ay jeri laheed aad masderka dhiga soo dhalaaleen waljumlatu min alficli wاlfaacili fii ta'wiili masderin majruur bilbaaci wataqdiiru bficli mashiibi bficli mashiibi bficli mashiibi bficli alba xarfu jari ficli ismu majhuuru bilba wacalaamatu jari kasratu daahiratu fi akhiri aljaaru wاlmajruuru mutacaliqaani bkbira ficli mudaaf almashiibi mudaaf ilay majruur wacalaamatu jari kasratu daahiratu fi akhiri beytkan ujeedada laga rabay faukbiradaas wey wanaxwu layta limalan hadda waxaan misaarinay tamanigii oo ah dalabulmustaxiil dalabulmustaxiil haddana waxaan miaalaynaa tamanigii oo ah dalabu maa fiihi cusru shay aan mustaxiil ahayn oo dhici kara laakiin culays ku jiro iyadoo la dalba labadii labadii bayd labada gabay waxay ahaayeen iyadoo la dalbaa shay mustaxiila ah, ay miaal u yihiin haddana maxaan miaalaynaa ayadoo la dalbaa wax aan mustaxiil ahayn oo dhici kara laakiin culays ku jiro ah, qadadiya u goyday meeshaanu taagana markaasu leey layta lii maalan alla haddii maal ii sugnaa lahaa faaxuja minhu aan ka xajiyo qadadiyu la ii wuxuuna rabaa maalu ku xajiyo mustaxiil ma ilaahay wayna siduu raba wax ku siiya mogta waxaa dhacdaa dhagax inta meel ka tuuris yidhaahdo dahab yar inuu ka hoos qaado <laughs> soo ma jeedin dahab yar inuu ka hoos qaado qisaba macalin maalin arda u sharaxa uu sheegay qisadaasuu masaxa talow mase waa khada ardaya macalina sharaxa oo yidhi tuug ahaa jiri jiray nin tuug ahaa jiri jiray soddon tuulo uu midba mar marka mid intuu soo wareegaa tuulada kale waa laga halmaama tuulo walba wax imaana iyadoon laga ogoy tuuluu yimid caawa inuu xaduu raba roobaa yimid meeluu galuu waay guri weynoo hoole oo lo loo dhisay oo lodii ku jirto lodii dhex gala laba sacood mid hadla laba saca iswarsadeen saca wuxuu yidhi qofkii xoola raba muxuu meelaha warwareega u ana buurtaasaa badda u aroori doonta habeenka isniintaahe markay dhaqaaqdana dahaba ah ka hooseeya maalla baxo maalla baxo markaasuu wuxuu yidhi saxii kale oo hadday soo laabto isagoo qodaye oy madaxa ku dhufato maxaa ka raacay muxuu iskaga difaaca markaasuu yidhi geedka hebel ubaxiisuu ku difaaci kara waa tegey ubaxii tuugii marka waa caaray markuu labadii sacad warkoodii dhegeysa waa orday geedkiiu raadiyey ubaxiiu goostay habeenkaas jumcay ahayd maalin jumca iyo sabdi iyo axaduu raadaayay galabtii axadaadu helay ubaxii habeenkii isniintuu lacag fadhiistay markuu ag fadhiistay markuu ag fadhiistay uu is yidhi dahab maxaad ku rare dood ah hadday buurta aroorto dahabka maxaad ku radanee waalmahaydida ta orday oo magaalo u dhow tegey uu baadari baadari ma taqaana waa midka dadka tujiyo wa oo waxbara oo kirishtaanka oda shiika u ah kaas inta u tegey wuxuu yidhi baadari caawa dambiisha fakriga la tuuraahe weel waxaad haydo noo soo qaa wax alla wuxuu weel hayuu soo qaa meeshii la fariisin buurta agteeda saqda dhexe isnimarkay tahay aroortay buurta baday adadiya u doono waafqdo meeshii fiidaysaa dahaba ah rasaysa weelkan buuxi xagga dhig markii xoogaa la buuxiyey aabbaadarigiida arbaashiiya nagu soo laabane aan weelasheeda qaadano kan kale muxuu isku hadlayna tuuggaa ubaxii marka wuxuu rabaa inay timaaddo buurta oo baadariga madaxa ku dhufato oo uu isagu keligiisa dahabka qaato ila baadariga ma hayso wux isku bis wuxuu sameeyey meeshii war wuxuu dahab lagama tagay doqonyo buur tagtaye buur waa tagtaye aan dahabka rarn ayagoo raraayo buurti ubixiiu la baxay waa ku taagasay taas inta ku dhifan ay madaxa burbure tuugii baadarigii muxuu sitaa sanabkiiu sitaa saliibkii saliibkii oo nabi ciisaan caabuda ah nabi ciisuu ku taagay ciisa iga celi buurti waa carartay dahabkiiu rartay macalinaa sheegay muxuu la dan leeyay yaa sheeka dersigaas caryaa sheegay kow labo saddex afar shan wiilkaas yarkaanu dayna haye ale muxuu la rabaa macallinkaas caqiidada inuu burbursho meeshuu ka burburina sii sharci ayr allah ka siiy ya hay dhamaystir ha jazaaka allahu khayr intaas wey qof walbaaba saliibka xunkaaha oo ah magaciisa lacag baa ku kalsoonaata wey waa intaas lacanahullah fiiri shaydaankaas caruur soomaaliyeed wuxuu darsiga udhigay ninkaas caruur soomaaliyeed wuxuu darsiga udhigay ka warrama allahu akbar macalinkiiaas ardada u la fadhiyey oo darsiga udhigaya nin kamid ah ii sheeg oo jooga soo ma jeed waxa wey waxna inta waa sheeka isaga isku aadsaday buura bad u aroortay miyaa <laughs> wa jira laa ilaaha illa sheek asaga dan kale kama le wuxuu rabaa ardada quluubtooda inuu ku tallaalo war saliibka aamina barya nabiciisi sanabkaas qaata wey intaasuu ka raba ka warrama waayahay ka soco marka dahab meel in laga helaa waa iska dhaxdaa laakiin buura arooreyda sheeko weeye taas waa sheeko marka maal qof faqiir ah maaluu ku xajiyo waa heli kara waxaa dhici karta nin kaniyose ka bixina inuu siiyo soo maa nin kaniyose ka bixina inuu yidhah tobankan kun oo dollar waa sakee qaado haw ka xajiyo oo ku noolaada waa dhici karta laakiin ma badno taa qof qadada u goyda siduu ku helo maal ku xajiyo wax badan maaha laakiin waa wax dhici kara laakiin aan badnayn nahw layta lii maalan faaxuja wiil layt alla shan layt lii aniga hadduu ii sugnaa lahaa maalan maal faaxuja fa bisababi ana xuja inaan ka xajiyo sababteed minhu maalka maalushaedka meeshuu rabo fiiri marka faaxujadaas wiil axuju way ficilka mudaaric maxaa ka hor maray tamani leyjadaasaa ka horayda maxaa ka dabamaray ficil mudaaric fawsabiya gashay waa la nasbiyey anmud maraha lagu nasbiyey layta lii maalan maal hadduu ii sugnaalaa faaxuja minhu layta xarfu tamanin wa naصbin tansibu lisma wa tarfacu اlqabara mabniyun cala alfatxi laa maxala lahu min alcraab lii allaamu xarfu jarin waliyaa damiiru mutasilu mabniyun calaa sukuni fii maxali jarin jaarmajruurkaas waa khabarkii leyta oo soo hormaray khabarkii leytoo soo hormaray wey isimkii leytaa gadaal maray aljaaru wاlmajruuru mutacaliqaani bikhabarin maxduufin wujuuban taqdiiruhu kaa'inun aad leedahay kabarku waa goday kabarku waa rafcisan yahy kaa'inun maalan ismu leyta muakhar aad leedahay gadaalow maray muakhar ilaa awal waxaa dhad isimku inuu horeeyo asal saasaa aheed maalan maxay leedahay ismu layta muakar mansuub wa calaamatu naصbi fatxatu daahiraة fi akhirih maxalshaahid waa kan faxuj layta ismkeeda khabarkeed waa qaadad فxuj الفwفwسبية أxuj فعل مضاaرع منصوب بأn مطمرة وجوبا بعد فاء سببية الواقعة بعد التمني وعلاaمة نصب فتحة ظاaهرة في آخره وفاaعله فعل مضارع مse لgu bilowday وفاaعله ضمير mustatirun wujuuban taqdiiruhu ana minhu min xarfi jari walhaaw damiiru mutasilin mabniin calaa damir fii maxali jari mintu waa xaraf jaar haaduna waa damiirkii isimka ay jirtay mintu mabniin calaa damir fii maxali jarin aljaar walmajruur mutacaliqaani bixuja maxalshaydku waa maxay faxuja wey wa ama raja rajo maxaa la yidhaah isagaa kuu fasira fa huwa rajuhu dalabulamri arrin waa in la dalbo arrin alqariibi اlxusuuli soo xasridiisu ay dhowda arin inuu soo xasilo ay dhowdahay qofku inuu damaciyo wey waa damac wey rajuhu rajuhu waa damac ah, waa damac meeshaan waama rajahu rajaha fa huwa rajuhu dalabulamri arin in la dalbadoo la damaciyo weeye arinkaasu alqariibilxusuuli soo xasilidiisu ay dhowdahay naxwu lacala allah allah wuxuu mudan yahay yashfiini inuu icaafiyo faazuura fa bisababi an azuuraka inaan ku soo siyarto ku soo booqdo sababkeed lacala allah allah wuxuu mudan yahay yashfiinii inuu icaafiyo faazuuraka fa bisababi an azuuraka inaan ku soo booqdo sababteed fiiri lacalla xarfu tarajin wa nasbin tansibu isma wa tarfacu khabara waa ina akhawaadkeedii ismna waa nasbine khabarna waa rafcine lacalla xarfu tarajin wa nasbin تنصب الاسم وترفع الخبر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب الله اسم لعل منصوب وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره abarkii jumlu noqday yashfi jumladeedu noqona abarkii lacalada abarka jumladaasa maxalka laga rafcina abarkii lacala jumlu noqday yashfi ficlu mudaaric marfuucu litajarudihi min annaasibi wاljaazimi wa calaamatu rafcihi damat muqadaraة calى اlyaai manaca min ظuhuuriha astiqaal yashfi wafaacilu damiir mustatiru jawaasan taqdiru huwa yaxudu calى اllah caafinta cidda samaynao faacilka ayay tahay allah faacilka caafimaadka samayn ayuu yahay allah u celi hade wafaaciluhu damiiru mustatiru jawaasan taqdiru huwa yaxudu calى اllah ni annuunu lilwiqaaya mabniin cala kasri la maxala min alicraab waliyaa damiir mutaصil mabniin cala sukuni fi maal nasb mafcuul bih waa mafcuul bihigii dhamaa maxalshahidki waa kan faazuura alfaw fau sababiya faazuuraka faazuura alfaw fau sababiya jumlada oo khabarkii lacalla miyaa maa sheegin fiiriyahe jumladii khabarkii lacalaana laka rabaa waxaa lana waljumlatu min alficli oo yafi ah iyo walfaacili oo huwada ah iyo mafcuulka isku dar fii maxali rafcin khabarulcalla raabidkiina faacilu yafi jumlada kabarka dhacda raabida laga rabaa raabidkii waxaa faacilka yashfiya ku laabana isimka lacallo u laabana oo allah ah kan faw faw sababiya azuura ficl mudaaric mansuub ban mudmaratan wujuba bacda faa sababiyati اlwaaqicati bacda taraji ama bacda raja waa isku وcalaamaةu naصbi fatxaة daahiraة fi akhiri faacilkii ficil mdaarc hamse lagu bilowday wa faaciluhu damiiru mustatiru wujuuban taqdiiruhu ana kaafta wlkaaf waa mafcul bihgi lakin waa ism damiir ah maxalka ka naصbi wاlkaafu damiiru mutasilu mabniyu calى اfatxi fii maxali naصbi mafcuul bihi maxalshaadku waa halkee azuraka ficilkaas la nasbiyo mudaaraca wey oo an mudmanahu bacda faa sabiyati dhacday lagu nasbiyey wuxuu ku yidhi shiiku waqad jamaca waa jamciyeen bacduulculamaai culammada gebalkood haadihi alashyaa shayaalkan atiscata sagaalka allatii shayaalka tasbiqu ka hormarta alfaafada iyo walwaawowda sideed dalaba iyo hal nafya waa sagaal sagaalka shay oo markay ka hormaraan fawsawiyada ama waawmacyada ficilka ka dambeeya la nasbiyo culummada gobola hal bay iskuu keeneen sagaalkiisa aysan kaaga kala lumin bayd yala lagugu xidhaa waa xifdine saasud uhaysane hadhow markii lagu yidhahdo sagaalkii sheeg maba isdhibaydid murwad wanha wasal wa acrid lixadihim tamana warju kadaaka nafyu qad kamul aad iska dhehe ah. haddii kale waa kaa kaa marka waa layskugu kaa xiraa xarig yaraa layskula xihaa sagaalkii xarigaasaad hayne waa hal bayd waqad jamaca way jamciyeen bacdu culamaai culammada gobolkooda haadihi ashyaa shayaalkan shayaalka a tiscata sagaalka allatii shayaalka tasbiqu ka hormarta allatii shayaalka tasbiqu ka hormarta alfaafada iyo walwaawa fii beyti waaxidin hal beyday ku jamciyeen huwa beydkii mur wadcu wanha wasal waacrid lixadihimu tamane warju kadaaka nafyu qad kamulaa waa halkaas wey fiiri mur waa amarkii amark wadcu wanha ka nahyi waa nahyigii wasalwaydi waa su-aashii wa acrid u bandhig waa cardigii lixaqihim dadka boorintooda waa taxdiidkii tamana jeclayso waa tamanigii warju rajee waa rajihii kadaaka nafy nafyigiina sagaalkii soo maaha sagaalkii waa kaasa baydkaasa lagu jamciy kaa kala lumid baydka qof walbaa laga rabaa waqad dakara almualifu mualifka oo ibnu اajrumi a wuxuu sheegay annahaa amaaniyatun inay sideed tahay sideed miyuu sheegay ibnu اajrumi waxbaba ma tirinba waa hadda marka waxaa la idhahdaa waa wahamun min ashaarix shaarixa oo waxa way maxamed xidin cabdilxamiid ayaa maskaxdu meel kale la aada ibnu اajrumi waa masagaba sheegayba isaga wardu mujmaluu sheegay war mujmala oo ah faau sababiye iyo waawlmaciya hadday jawaab dhacaan oo ay nafyi ama dalab jawaab u dhacaan khalaas intaasuma iskaga gaabsan ah, wlwaaw wljawaabu bilfaai walwaaw uba iska yidhi soomaa ah, xataa fiiri waljawaabu bilfaai walwaaw xataa maba sheegin nafyi iyo xataa dalab iska daa inuu sideed sheegay marka waa wahamun waa ismu wahmun dheh wahm ha ka dhihin waham waxaa la dhaha qaladka wahmi haddii la hadaa la reebana waa ismoodsiis xoogaa malaha malo wey marka hada reebo hadhihin waa qaldanshuuqi waxaa tiraa wahmun waa ismoodsiis min ashaarixi shaarixa maxamed xidin cabdilxamiid ah ayaa si u wahmiyey siyuu u wahmiyey saasaad leeda waay waqad dakara waa sheegay u yihi almualifu annaha amaaniyatun kitaab kale amuu ku sheegaa l ibn اajrun oo maxamed xidin cabdilxamiid soo ah maba lahaa l kitaab kaloo leeyahay weligiis lama araga ibn ajrumi ibn اajrumi matnigaas ajrumiyada maaha adduunka korkiisa laguma araga l kitaab kaloo leeyahay maba jiraba nuxr rabaa ka hadlo ama naxwaha ka hadlo ama wa risaaladaas yartaa qora ilahay u barakeey moogta intaas yartaa alla u barakeey markaasi adduunka mashriqi marib ka dhaca wax kaluu qoray lama hayaa l marka kitaab kalu ku sheegay ma jiro waqad dakara اmualifu anahaa amaaniyaة lأnnahu mualifku lam yactadir ma uusan tixgelin alrajaaءa rajaha minhaa ashyaadaas xaalu ka mid yahay rajuhuusan tirin uu yihi ay maba sheegin waxba muxuu rajeeya rajeey mid kale midna ma sheegin alxarfu اlkhaamis xarafka shaneeya oo haddii ficil mudaaric ka daba maro ficilkaas lagu nasbiyo an mudmara ah oo waajib u asuran oo wey alxarfu xarafka xarafka alkhamisu shaneeya oo weeye o ayaa dhacaysa ficil mudaarica ka dabamara ficilkaas anmud maraho waajib a ah sunan lagu nasbina laakiin shardi leeda wa yushtaradu waxaa loo shardiyaa fii hadi kelimati kelimadan waa owda kelimadan waxaa loo shardiyaa an takuuna inay noqoto bimacnaa ilaa o bimacnaa ilaa waxaa loo shardiyaa inay noqoto bimacnaa ilaa macnaheedu ilaa waa inu ama macnaheed waa inuu yahay ilaa waxaa loola jeeda macno ilaa iyo macno ilaa asagaa kuu sheegay wuxuu ku yidhi wa daabit ulula kan hore daabidkiisa bimacnaa ilaa daabidkeeda an yakuuna waa inuu noqdo maa bacdahaa owda waxa ka dambeeya yanqadi mid u gudmaya dafcatan hal mar yanqadi shay dhammaanaya dafcatan hal mar hal maruu ku gudmaa naxw la aqtulanna wallaahi waa dilaa oo dilaa oo dilaa alkaafira gaalka oo yuslima ilaa an yuslima inuu islaamo un mooye inuu islaamo maahane wallaahi waa dilaa fiiri hadda waxaa lagu yidhi waxa ka dambeeya owda hal mar wax dhaca waa noqdaan islaamnimadu dafca dhaca waaxid ma laga yeelaa qofka maanta bal shahaadateynka hal kelimadaan sheegaa kelmadda kaleeta bal waa ka soo fiirsanaa waxaa la leeya islaamnimo laguguma hayo weli labada kelima isaba dhig ashhadu an laa ilaaha ila اllah وashhadu ana muxamada rasuul الlah bal alle waa ogolahaye bal ninkan aad daba wadaan aan ogolayn hadduu yidhaha gaal mujrima hataa la leeyahay ee lama kala reebo ee shahaadateynka halma ku dhawaa ma laga yeelay dafca waaxidaa la qaray islaamnimada ashhadu an laa ilaaha ila اllah وashhadu ana muxamada rasuul الlah marka waa noocaas marka hadda owda waxaa ka dambeya islaamnimo yuusnima ka dambayda alislaamu yanqadii dafcatan waaxida saasaad leedahay lacaqtulana allaamu waaqicatun fii jawaabi اqasam allaamu waaqicatun fii jawaabi qasamin muqadarin taqdiiruhu wallaahi laaqtulana alkaafir aqtulana aqtulana ficlu mudaaric mabniyun cala alfatxi maxaa loo binaynaa waaba ficil mudaarice litisaalihi binuuni tawkiidi aqiila wafaacilu damiiru mustatin wujuban taqdiiruhu ana naadaas laaqtulanna na maaha aqtulanna weeye marka waxaa tidhaha waa nuunu tawkiidi ahaqiila xarfun mabniyu cala fatxi la maxallo min acraab iska xaraf isagu icraab ma leh mabniyun cala fatxi la maxallo min acraab faacilka waa sheegna wafaacilu damiiru mustatin wujuban taqdiiruhu ana weeye jumlada lacaqtulana wاljumlaة min alficli wاlfaacili laa maxala laha min alcraab lannaha jawaab اlqasm jawaab اlqasamku maxalka icraabka male jumlada jawaabulqasamka dhacda jumladaas jawaabqasam ay noqoto ow yuslima ow xarfu cadfin yuslima ficlu mudaaric mansuuba ban mudmaratan wujuuba bacda ow allatii bimacnaa ilaa ad leeda yuslima ficlu mudaaric mansuubu ban mudmaratan wujuuban bacda ow allatii bimacnaa ilaa wacalaamatu naصbi fatxatu daahiraة fi akhiri ficli mudaaric ya lagu bilowday faacilkiisii wafaaciluhu damiiru mustatiru jawaazan taqdiru huwa yacuudu calى اkaafir gaalka la celina gaalku inu islaamo mahani maxalshaadku marka waa halkee yuslima waa la masli maxaa yeelay ow ayaa ka horeyda oo bimacnaa ilaa aw bimacnaa ilaa daabidkeedu muxuu yahay macnaheeda yaa noo sheega waa kan wa daabitu haaniyati awda labayda daabidkeeda an yakuuna wa inuu noqdo maa bacdaha waxaa ka dambeeya yanqadi mid u gudmayo u dhacaya shay-an fa shay-an tartiib tartiib aw bimacnaa ilaa waxaa lagu yaqaan awdaas waxa ka dambeeya tartiib tartiib u dhacaa qaybaba maray dhece qaybaba maray dhece naxwu qowli shaaciri wadalika mithaalkii naxwu qowli shaaciri weeye laastasilanna waa fududaysana oo fududaysana oo fududaysana asacba shayga adag oo culus o udrika ilaa an udrika ilaa aan ka gaarayo almunaa waxyaalaha aan jecelo hididaysanayo faman qaadat اlaamaalu hididilyaalku uma hogaansanaan ilaa lisaabirin qof dulqaata maahano sabree fiiri meeshaan ardaygan wuxuu leeyahay wax kastoo culus hadday tahay daal hadday tahay hurdala-aan hadday tahay gaajo kulli wax kastoo culus waa u dulqaadanaya maxaan ugu dulqaadanaa ilaa aan ka gaarayo hidideelkaygoon caalim noqdo sababtuna waxay tahay waxyaalaha layska jeclaysto qofka uma hirgalaan ilaa inuu qofku sabro maahan jeclaysi wax laguma helo haddaadan sabrin caalimaan jecelahay haddaad tidhahdo asagoodan wax baranoodan sabrin gaari maydi soo maa marka hididiilka qofka uma hirgalo hadduusan dulqaadan waa inuu sabro waxbarashada dulligeeda ku safro dhibaatadeeda ku safro daalkeeda ku safro gaajadeeda ku safro marka dulqaad dad badanoo kufila oo shaqaysanaya maalka uu ka safro adduunyada tartankeeda iyo cayrinta la cayrinaya uu ka safro markaasuu soo bixi karaa qof marka qofaan sabrin waxa uu jeclaysanayo ma ah, gaarayo haddii layska gaarayo jacaylgu gaarayo dadko dhan aa gaari laha dadko dhan waa wada jecelyihin in xaalim noqdaan ah, qofaan cilmi jeclayn lama arko laakiin qof dhifo maxaa gaarsiinaya halka qofaa sabraya ajrubiga ah. boqol qof soo fadhiisane beri waxaad arkaydaa toban qof aa soo bixi ah. maxaa intii kale ku dhacay sabar la-aan bis wa kala sabar la-aan sabar la-aan meeshaasaa lagu kala haray marka fiiri maxalushaydku waa halkaas udrika ficilkii mudaarackaasa ow a ka horeyda ow owdan ficil ka dambeey oo ah idraakulmuna waa jamcu munyati waxyaalaha qofka uu jecel yahay maalan inuu caalim noqduu rabaa caalim noqoshadu hal mar miy imaana ise tartiib tartiib tartiib tartiib imaane maanta bisalo baro beri laba baro bisha ka dambaysa baro wad isku dar isku dar isku dar isku dar marka dambuu gaaraya marka mar waaxida ma dhacaydo hal mar ma dhacayso haddaad xataa maal tabciga wasana shilinba shilin ku dar aha waa nooca laastasiranna shay fudud ayaan ku tirina waa ulus aniga wax fududaan ka dhiga Ah, macnaha inay fudud yihiin ka aamina waa ku sabraa wey ah, ma dhibsanayo wey laastasilanna waa fududaysanaa oo fududaysanaa oo fududaysanaa wallaahiye asaxba shayga culus oo udrika ilaa an udrika intaan ka gaara almunaa waxyaalaha la jeclaysto la hididiishado faman qaadat ilamaalu hididilyaalku uma hogaansanaan umana hirgalaan ilaa lisaabin qof dulqaatay maahane fiiri laastasilanna allaamuwaaqicatu fii jawaabi qasami muqadarin maxduufin taqdiruhu wallaahi wey astasilana ficlu mudaaric mabniyun cala alfatxi liitisaali binuuni tawkiidi haqiila ونون توkيد ثقيل مبني على الفتح لا محل من الإعراب وفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا والجملة من الفعل والفاعل لا محل لها من الإعراب لأنها جواب قسم لأنها واقعة في جواب قسم الصحب مفعول به منصوب ومفعول به أسسلا مفعول به منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره أو حرف عطف أدرك فعل المضارع وكان محل شيء أدرك ذا سويه udriga ficl mdaarc mansuuba ban mطmaratan wujuba bacda o alati bmacnaa ilaa wacalaamatu naصbi fatxatu daahiraة fi akiri ficl mdaarc hamse lagu bilowda wafaaciluhu damiiru mustatiru wujuba taqdiiruhu ana almuna mafcuul bihi mansuub wacalaamatu naصbihi fatxaة muqadaraة calى اlأlifi manaca min ظuhuriha aلtacadur faman qaadat اlamaalu alfaau tacliiliyaة فdaan tacliilay faaiideynaydaa فdaan tacliil ayay faa'iideynaydaa waxaad tidhahdaa faman qaadat alfaa tacliiliyaة mabniin calى الفتح la محل min الإعrاab ma naafiyatun a leeda ma naafiyatun a leeda mabniin calى الsukuni la محل lah min الإعrاab in kaata ficl maadi mabniin calى الفتحi la محل lah min الإعrاab ta'da waa calaamatu taniiskii ficilka maadi lagu yiqiin wey wa taa calaamatu taniis مبني على السكون وحرك بالكسرة تخلصا من التقاء ساكنين أصلكم فمن قادت أي إيه لكن حرف ربنا كضمر سيداس الله كسرين مبني على السكون وحرك بالكسرة تخلصا من التقاء ساكنين الأمال فاعل إن قاد imkaada faacilkeedii wey waa jamcu taksiir marfuuc wa calaamatu rafcihi mamatun ظaahiratun fii aakhirihi waayo ilaa adaatu istinaain mulqaatun laa camla lahaa mabnin calaa sukun la maal lahu raab lisaabirin allaamu xarfu jari saabirin ismu majruuru bilaam wa calaamatu jari kasratu ظaahiratu fii akhirihi aljaru walmajruur mutacaliqaani biinqaada inqaadaa lagu tacalujina wallahu subxaanaه wa taعala aclam wslى اllah وslm وbaaraka calى nabiyina mxamed